laga wado awow aabe awow hooyo dhaxal ma laha waxaa laga hadlaya waa awow aabbe weeye dabcan hadduusan aabbuhu joogi waayo gadaal bay nooga iman doontaa laakiin haddiiba ugu dhaxal yeesho fa taaratan mar yakuunu macahu waxaa la jiray oo la dhexlaya ikhwatun wa akhawaatun meydka walaalo uu lahaayoo wiilal iyo gabdho leh ama wiilal ah ama gabdho ah ama isku dhex jira wa taaratan la marna lama dhexlayaanoo meydka wax walaalihii ah ma joogo waxaa laga hadlayaa meyd ka tegay awowgii iyo dad walaalihii ah ayna dhici karta waxuu dhalayna inay jiraana uu ka tegey fain lam yakunuu walaaluhu haddaynan ahayn macahu awow awogo wax dhaxlaya haddaan walaalo meydku la dhashay joogin falahu sudusu lix meelood meel buu yeelanayaa maca libni meydka ilmahu dhalay hadduu joogo wiila aw ibni libni ama wiiluu awow meydku u yahay qofka meyidka dhintay hadduu farac waaris oo dakara ka tago farac dhaxlaya oo raga hadduu ka tago ama isagu kuwa uu dhalay ha noqdaan ama wiilal kuwiisihii waxay sii dhaleen ha noqdaane awowgu sudus buu qaadan halkaasuuna ku ekaan wa maca cadamihima waladwa meydkii dhalay iyo walad ay sii dhaleen oo farac waarid dakara haddaan lahayna huwa casaba awogu casaba weeye asxaabu asxaabuulfuruud ka mid maaha kamaa sayaatii sida iman doonta bimacanaa wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo haddaan walaalo jirin laba mid weeye meydku farac waalid oo dakara hadduu ka tagay oo raga awogu sudus buu qaadan inta kalena casabada ilmaha iyo ilmaha ilmihiisa ragga ah ka xoog badano iyaga asxaabul furuud buu noqonayaa iyaguna casabay noqonayaan meydku wuxuu dhalay lama hayo iyo waxay sii dhaleen toon wax walaalo ahna ma jiraan dabcan aabbana ma joogo awowgu booskay aabbuhu gelayaa isagaa casaba noqonaya oo meydka hadduu xaas ka tagay faralkeeda marka la siiyo amay gabar ahaydoo nin ka tagtay faradkiisa marka la siiyo isagoo waxa furuudkaa ka soo haray dadka la dhexlaya ee wax qadaranle wixii ka soo haruu sugayaa markaana casaba uu noqonaya masalada ugu badani wain kaana macahu ikhwatun wa akhawaatu wey haddii meydka dhintay uu ka taga awow iyo walaalo wuxuu dhaloo dhexlayana ma jiro aabbihiina ma joogo laakiin awowgii iyo walaalihii buu ka tegay oo rag keliya noqon kara oo dumar keliya noqon kara oo isku jir noqon kara ashiqaa'a ha noqdaan meydkan kuwa aabbiyo walaalaba la wadaagay aw liabin ama aabba keliyaba ha la wadaagaan fa taaratan mar yakuunu macahum iyaga markuu la dhaxlaya wuxuu noqonayaa duu fardin mid farad qadaran leh iskana taga wa taaratan laa marna ma noqonayo mid farad qadaran laho iyaga wax go-an intuu qaatay iska taga noqon maayo fataaratan yakunu macahu duu fardin mar waxaa la jooga dheh awowga iyo walaalaha dad kale oo farad wax ku dhexlaya qadaran wa taaratan laa marna lama joogaan bimacnaa maydkan dhintay aabbihii ma joogo waxa faarac waalidoo dakar u dhalayna ma joogaan laakiin awowgii iyo walaalihii baa jooga waxaa la leeyahay dad kaleoo farar ku dhexlaya ma joogaan hadduu wiil aha xaas buu ka tegi karaa wuxuu ka tegi karaa gabdha uu dhalay hadday gaban ahayd waxay ka tegi kartaa gabdha ay dhashay waxaa kaloo ka tegi kartaa ninkii qabay dad wax kaloo faral qadaran dhexlaya ma jiraan mise ma jiraan haddii ay jiraanna sibaa loo dhaqmi haddayna jirinna siun baa la yeeli fain lam yakun macahum hadduusan la joogin duu fardin wax farad qadaran le lama joogo waa awow iyo walaalo keliya awowga markaas isagaa waa yeela masalada horta waa masalo culimadu guud ahaan isku hayaan awow iyo walaalo markay saa isugu soo baxaan ma wada dhexlayaan isaga keliya dhaxal kale masale culamada muslimiintu isku hayaan wey <coughs> min cahdi saxaabana waa la isku hayaan qolo waxay leeyihin wow hadduu joogo booskii aabuhu galay aabba hadduu joogo walaal waxuma yaallo awow hadduu joogana walaal way iska dareenayaan un baa meesha kaabiya oday ka ah qolada waxay leeyihin maya walaalihii awoway wada dhexlayaan waana sida shaaficiyadu ay qabaan inay wada dhexlaanna waxay ku saraynayaan way u siman yihiin waxaa la isxijaabaayo wax la kala qaataa marka la kala sokeeyo laakiin awow iyo walaal mma ma kala sokeeyaan sinaantii markay fasirayaan waxay yidhaahdaan qofkan waa meyit halkan walaal baa taagan xaggana awow baa taagan awowgu markuu meydka xiriir nasab la yeelanaya aabbuhu kusoo dhici aabbuhu u marayaa walaaluhuna markay meydka xiriir nasab la yeelanayaan aabbahay ku soo dhici aabbahay u marayaan labadoodu aabbahay isugu yimaadaan marka meydka ma kala xigaan mar haddayna kala xigin waa inay xoolihii wada dhexlaan say u dhexlayaan marka loo gudbo haddee nin awow jooga iyo rag walaalo jooga sida asalkaa awowgaa waa yeelsan dhaqaalayn dheeraada ayuu mudan yahay marka isagaa waxaa loo samaynayaa waxoogay sadbursi a loo samaynayaa isagaa waxaa la leeyahay saddex kii u fiican buu kala dooran kii u nafci badan ee waxa ugu badan uu ku qaadan karo buu dooran hadduu raban oy u fiican tahayna xoolaha saddex inta loo qaybiyo buu qayb qaadan ulus oo uu iska tegi hadday saa u manfaca badan tahay haddii uu sinaan inuu ula qaybsado ay u manfaco badan tahayna iyadana wuu la qaybsan war maxa muqadaraad rabtaa oo ku ron mise waxaad qaadanaysaa la qaybsi oo mid lamida wiilasha walaalihoodoo kaleeto dad siman oo ragihi markay wax wada qaybsanayaan de si sinaanay u qaybsadaan rag iyo dumar asna sab ahaan siman markay wax dhexlayaanna lidakari mila xardil untayayni bay u qaybsadaan ma baabkaasaad geli mise ulus baad qaadan oo aad iska tegi tan asxaabulfuruudsiin wey marka awowgii maxaa lagu sameyn asxaabulfuruud haddaynan jirin qaasama aljaddu awowgu waa la qaybsanayaa alikbat alikhwata walaalaha wa casama casabuu ka dhigayaa inaatahum gabdhahooda gabdhaha meydka walaalihii lidhakari misla xadil usayayni buu ka dhigi hadday wiilal yihiinna madax siman buu ula qaybsan maa lam yanqus hadduusan hoos uga dhacaynin maa yakusuhu bilmuqaasamati qaybsiga waxa isaga gaal u helayaay can hulufi jamiici ilmaali xoolahoo dhan saddex meelood meel haddaanu ka yaraysan doonin wey fain naqasa hadday hoos uga dhacaysa qaybsi qaybgalku hadduu ulu ka hoosegeynayo fa inahu yufradu lahu ulu ulu baa loo qadarayaa uu qaadanayaa wayajcalu baaqi haraaga soo harayna lilkhwati walakhawaati baa la siinayaa wiilashiiya gabdhaha walaalaha lidakari milu xadi unsayeyni bay udhexlayaan iyagu tusaalayaal dhowra ah. miaalhu tusaalihiisu jadun awow iyo waktun hal walaala hal gabar ku ka tagay maydkii maydka awowgii iyo hal gabar baa dhaxlaya awowga ulus haddaad siisa gabadhii ulusaan baa xoolihii soo hari haddaad tidaahdaa casabo wada naqlo kani mil xadil ulsayaynina iyaduna ulus bay qaadan isla ulusaan buu qaadan saddex meelood labuu qaadan hadda yaa ufiican in wax la qaybsado ufiican u qaybsan awga uktaani ama awow iyo laba gabdhood oo walaalaa labada gabdhood hal wiil bilin ba isku noqon isla mid buu noqon xoolihii nis buu qaadan inuu nis qaato oo wax qaybsado iyo inuu surus qaato ayaa u manfaco badan qaybtuu geli markana aw wa halaaun awow iyo saddex gabdhood aw wa arbacun awow iyo afar gabdhood afar gabdhood hadday noqdaana surus hadduu qaatana waa ulus hadduu qayb qaatana qayb galana waa ulus afarta gabdhood laba wiil iyagoo noqday iyo isagoo madax siban marka loo qaybsado maxaa dhici ulu buu qaadanayaa haddii ulu iska qaadan la yidhahdana ulukii halkiisii buu joogayaa kol laba saddexdan suuro saddex gabdhood hadday yihiinna waa hal wiil iyo barwey la afar markay noqdeen buusan meeshiisii ku manfaca dheeraaye halkaa gabadee maqan sadkeeda soo haray buu waxkeedi marka qaybsigaa u khayro saddexda suur ee hore ta afraadna waa isugu mid hadduu qayb galiyo hadduu ulu qaado aw jaddun waakhun intaa waa dumarkii ama awow iyo hal wiilu ka tegay walaalkiia labadooda nus inay qaataan maa u fiican mise sulis in u qaataa u fiican nuskuu qaadan marka aw akhawaani ama laba walaal buu ka tegey waa uu sugumid hadda maanta inuu sulis baan qaadan yidhaadiya waa idinla qaybsan de laba wiil buu wax la qaybsado sulisun buu qaadan saddex meelood meelood buu qaadanaya aw waakun wauktun hal gabadoo walaal iyo hal wiiloo walaalu ka tegay xolihii shan saami baa laga dhigay labuu qaadan wiilka kalena labuu qaadan gabadhan hal bay qaadan haddii ulu laga dhiga lix markii laga dhigu laba qaadan lahaa laakiin hadda shan markii laga dhigu laba qaadan kee badan shan uu laba qaatay baa ka badan lixuu laba qaatay tana u manfacaro aw waakun wauktaan awogii waxaa la jooga hal wiilo walaal iyo laba gabdhood labada gabdhoodna halmid ka soo qaad saddex qaybood oo islaamun bay noqon sooma xaaladahaas dhan fa yuqaasimu ljadu wuu la qayso fii haadihi suwari suurooyinka tusaalooyinkan lidakari milu xadil unsayayni baabkeedii ahaa ee qaybsiba mugin xaaladaha qaarkoodna waa isugu mid qaarkoodna qaybsigaa uga manfacaro laakiin isagaa labada ah khiyaar la gelin hadday walaali iyo maydki ani iyo awowi keliya dhexlayaan oo isku soo haraan hadday walaaladu farabataan oy saddex wiil noqdaan oo yidhaahdo waan la qaybsan muxuu qaadanayaa rubac buu qaadanaya rubac ulu isagoo heli kara rubac maxaa keenaya ulukiisuu qaada inta soo harta xila isdeefsiye marka hore eh, awowgu suwarka waxaa weeye ma taqaanaa sheekada la yihahda manuunta cuba iyo isgaargaarsiiye mataqaana de inaga soomaalida waxaa jira markii baalka qaxwada inta la kariyo odayaashu geedka isugu yimaadaan ee furka lagu shubanayo baashana aada loo xiiseynayo marka la shubayo nin baa haga odaya baashana furkana manuun la yihahda manuunta cuba buuxiya wey marka isaga tiisa soo gaarto ayaa wuxuu yidhahdaa isgaargaarsiiye xabadiisa markaysaa gacanta kusku dhigo dayaxuda isgaargaarsiiya markaa wow markuu suluskiisa gacanta ku dhigo wuxuu leey inta kale isgaargaarsiiya suwar suwarkan tusaalayaashan waxaan ahayn oo dhan sulukaa u khayran suluku qaadan suwarkan qaybo kamidana ah, qaybtaa u khayraan qaybna waaba isugu midba laba wiil iyo afar gabdhood ah, haddayba gaaraan ama afar gabdhood ama ah, laba wiil isagu mid weeye tulmarada wain kaana macahu hadduu la jooga duu fardi dad farad qadaran leh baa la jooga furidoo waxaa loo qadarayaa marka hore lidawil furu fardi bilfardi farda ninkii wax qadaran lahaa qadarkiisa baa la siin ninkii dhintay awowya walaalo ka tegay xaaskiisii baa joogtay wax caruurama ka tegay maya baryo horta rubiceeda siiyaa la dhiha iska tag innaga inta inna kala isku qaraabada gabadhuu dhalay buu meydkii ka tegey gabadhu dhalay maxay leedahay nus nuskeeda siiya intaana casabadee kale aan isku soo harna hor waxaa soo haray baa xoolihii oo dhan laga dhigi doonaa uma yucطa ljaddu awooda waxaa la siin min albaaqi inta soo hartay alawfara lahu kan u ka u nafci badan ee u fiican min alaaثati ashyaa saddex khiyaar baa awowga la siin marka labadii hore iyo mid saddexaada kusoo kordhay ulogu <coughs> waxaa laleeyahay ma xoolahoo dhan oo isku jira baad sudus ka qaadan hadday u manfaco badan tahay markii asxaabulfuruudka lagu dari isaga gabadhu nus bay leedahay xaas hadday joogto ruuc bay leedahay oo caruurka caruurka uusan caruur ka tegin ama sumun bay leedahay awowna sudus baa u khayroone suduskiisaa la siin hadday saa u manfaca badan tahay halkaasu mari hadday xooluhu badan yihiin dadka faralka qaadanayana yar yahay walaalaha la dhaxlayana ay yar yihiinna waxaa laleeyahay dadka faralkala markay qaataan inta soo hartay baa waxaynu ka dhigaynaa meydkii xooluhu ka tegay inaga intaanan iyo xoolaha leeyihiin sida suuradii horaa lagu celinaya ma nala qaybsan mise ulubaa baad qaadan inta uludkeed baad qaadan saddexdu maxay yihin mal muqaasana inuu la qaybsado aw sulusa maa yabqa faralka waxa ka soo haray inuu saddex meelood meel qaato aw sulusa jamiic ilmaan ama xoolahoo dhan uu sudus qaato tusaale zawjun wa jaddun waa aku gabarh baa dhimatay waxay ka tagtay ninkeedii iyo wiil walaalkeeda iyo awowgeeda saddexdoodaasa dhaxlaya ninku muxuu yeelanayaa nus buu la dhacdaaqaya awowgiiy waxaa isku soo haray walaalki xoolihii haddaan ka dhigna afar oo laba aan siinno zawjkii labada soo hartay hal hal bay u qaadanayaa soo ma labada soo hartay hal hal markuu u qaatay awowgu ruuxu u qaatay xoolihii o dhan marka la isku celceliyo afar meelood meel buu qaatay haddii la yihahdo sudus qaado lix meelood meel uu qaataay hoos buu dhacay soo ma haddii la yidhahdo labada soo hadhay ulusulbaaqi qaado inti isku celceliyo oo saddex laga dhigo waxaan leenahay xoolaha lixu qayni saddex zawjka sii saddex baa soo hartay hal qaado jugjug suduskaagii meeshaani joog sooma ulusulbaaqi sudus isurida aleelahay wiilka inaad isgarbisaana sidii walaala laydinka dhigo ba adiga kuu rab almuqaasamatu inuu la qaybsadaa khayru lahu khayr badana u fiican taasaa udhe furo tusaalaha labaad bintaan maydkii laba gabdhoodus dhalay buu ka tegey wa akhawaani laba wiiloo walaalihiia iyo wajadun awow labada gabdhood maxay qaadanayaan sulusayn bay qaadanayaan awowgana iyo walaalaha haddii la sibo xoolihii haddii laga dhiga lix qaybood oo afar gabdhaha la siiyo afar qori labada qori ee soo hartay qaybsada haddii la yidhaahdo sudus ka yar buu heli hal qori ka yar buu heliyo waa laba wiil baa la socota may taa ma anfacayso sulusulbaaqi qaada haddii la yidhaahdo labadaa soo hartayna hal ka yar buu heli taa ma anfacayso xoolaha dhanba sudus baan qaadan hadduu yidhahdana hal buu qaadan halla labada wiil buu hari nasuusaa u kala qaataan yaa u roon isaga maxaa u roon sudu jamiici maaliba khayrun lahu isaga ufiican markaas taasuu mari zawjatun nin baa dhintay oo xaaskiisii wa halaaatu ikhwatin saddex wiiloo walaalihiya iyo wajadun awow ka tegey zawjadu ruuc bay qaadatay saddex abbaa soo hartay saddex saami baa soo hartay saddex wiiloo walaaliyana way joogaan awoga ku afardaa ka dhigdo wax ka yar rubuc buu qaatay soo ma waxaan dhihi karnaa waxa uu qaatay wuxuu u dhigmaa waxa uu qaatay baabu tasiixa xisaabta iyo qawaaciddoodaan ugu tegi doonaaye gabadhane rubuc bay rabtaa awogana sudus buu rabaa xoolaha laba iyo toban saami baa laga dhigi iyadu ruux bay qaadan oo saddex bay qaadatay sagaal baa soo haray awowa haddaad ulusulbaaqii siina sagaalka soo haray saddex buu qaadan oo maalkii rubuxiye haddaad maalka suduskiisa siinana laba saami buu qaadan haddaan la qaybta raggan dhahnana sagaal qori weynu afar nin u qaybino saddex ka yar buu qaadan maxaa u khayr uluulbaaqi baa khayrun lahu waa sagaalka saamiye soo hartay aniga ulukayga siiya inta kalena biyobiyeysa isgaargaarsiiya halkaa inuu yihahdaa isagu roon tusaale afraad bintaan maydku laba gabdhood buu ka tegey wa ummun hooyo wa jadun awow iyo waikhwatun koox wiilal oo walaalihiia lilbintayni waxay leeyihiin aulusaani laba laba qaybood saddex qaybood laba gabdhihii baa la kacay walilumi sudus hooyaduna suduskeeday qaadan waliljaddi sudus xoolihii lix baa laga dhigay afar gabdhihii baa la tegey mid hooyadii baa la dhaqaaqday odaygiina sudus jamiicilmaali buu la dhaqaaqay maxaa soo arag lixdii afar gabdhaa qaatay midna hooyaa qaatay midna awobaa qaatay watasqutu likhwatu walaadahu way dhacayaano way qabayaan casabada rasmigaa lagu yaqaan hadday furuud dhamaysato asxaabu lfuruud hadday dhamaystaan inay farabanaan dhaqaaqaan baa lagu yaqaanaa casabada awowgu laakiin inuu waxwaayey keeni haddii la yidhaha walaalaha lamid tahayna halkiisii sudusun baa la qaybsana wax kale ma yaari war halkaygaan iska qaadane idinkaa dhalinyaro oo xoogsan kale orday xamaasha inuu yidhaahdo meesha waa ku jirtaa wain istamaca macahu halkanaa waxoogaa sida la riixi doonaa isagu soo hadda kule waxba riixayn hadda walaal dadna dhibaya nin dadna dhibaya isaguna aan waxba helaynin meeshan dhibka awow ku joogaa awowa ha dhibee isaguna waxba udhamid maayo baa jira waistamaca macahu ikhwatu alashiqaau walikhwatu lilabi walaalaha maydka ka tegay awoga wax la dhaxlaya hadday isugu jiraan kuwo isaga abiyo hooyo la wadaagay maydka iyo kuwo aba kaliya ay wadaagaan fain alashiqaa walaalaha abiyo hooyo maydka la wadaagay cinda almuqaasamati awoga markay wax la qaybsanayaan yacuduuna way tirinayaan cala aljaddi awoga alikhwata min alabi walaalaha abaha keliyaha way tirsanayaan walaalo wey uma yakuduuna nasiibahum wixii ku soo aadeen way ka qaadanayaan awowgii <clears throat> haddii maydku ka tago awowgii iyo wiil walaalkii oo ambiyo hooyo wadaagaan iyo wiil walaalkii aabo kaliya wadaagaan ka walaalka ambiyo hooye wadaagaan marka lasoo istaagay awowgu yimaado annagu laba walaala aan nahay adigana waan darsadexaysaa ama maal qaado ama ulu qaadoo nala qaybsa buu le kanuu ku riixayaa abka oo walaaltinimoa awogii markuu intuu ulu siiye iska dhaqaaqana kii kale wuxuu le adigaa shaqiiq oo jooga meesha wax kuma riide oran iska tag awogana waa hangoolku isaga qabanayaa isna markuu awogo ku riixo ka daba tuuraya marka liakliab maanta wuxuu u joogaa awowga inuu cadaadiyo isna uu qabo dhibka awow u joogaa maanta awow warkan jirna hadduu dhiman lahaa surud ka badan baan heli lahayd oo nus baan heli lahayd bay noqon lahayd misaaluhu saali jadun awow waakun shaqiiqun walaaqa walaalaa bii hooyaan iyo waakun abi ama liabin walaal aabba keliya liljadi ulus buu leeyahay wauluaani labada qaybood ee soo hartayna bilhaq shaqiiqi baa iskale ulu ladii kasahu biqismi ulukii qaybta uu helay saddex markay ahaayeen waulusu ulukii aladii huwa nasiibu ai min ai min alabi iyo walaalka aaba keliya ulukii qayb ahaan ugu hagaagay lianna shaqiiqa shaqiiqa abiyo hooye ahba yaxjubuhu xijaabaya dhaxalka ka qadinaya fa yacuudu nafcuhu nafcigiisi ileyh isagu laabanaya marka awoogana kaana ima rix adna waxba kuugu ogoli baa taas fain kaana shaqiiqu hadduu yahay ukta walaal gabar fardatan oo keligeeda kamala laha alu walaalku wuxuu dhamaystirayaa min alabi ahaa annisfa buu dhamaystirayaa sudus buu qaadanayaa walbaaqi inta soo hartayna lahu isaga walaalkaabaa iska yeelanaya haddaan awow wax dhexlayaa jirin ashiqadiibuu waxoogay ku yar xag u yarjeesadayo haddii gabadhan shaqiiqada ah ay mid keliya tahay nus bay qaadan waa soo marnay walaalkeed oo ah min alabi ah markii awowu yimaado nus buu u dhammaystirayaa oo farad ahaan buu u qaadan laba walaalo oo tulusayd dhammaystirta bay noqonayaan awowa wixiisa markuu qaato kadibna waxaa soo hor uu iska qaadan hadduusan joogin isagaa codsobo noqonaya <coughs> walaa yufradu loo qadari maayo lilukti walaasha maca ljaddi awow hadday joogaan hadduu la joogto ilaa fi lakdariyati masale akdariya la yihahda maana qaacidada walaali iyo awow isu yimid waa inuu awowu xaq leeyahay inuu muqaasamo iyo faralkii u khayr galo qaacidada labaad ee taa faraca ka abaabul ah faraaidka waxaa weeye markay awow iyo walaal gabadh ay isu yimaadaan inuu casabo ka dhigo ay u dhaxlaan mid dakari mitlu xadil unfayeyn sidaa haddii la yidhaahdo hal mas'ala baa qawaaciddii faraaidka diiday mas'aladii baa waxaa la yihi xal aan ahayn gabadhii lama qalin karo si kalena wax kuma heli karto asxaabu lquruudkaa ku daraynaa masaladana masaa'ilulcawl baan ka dhigaynaa waay akdariya la yidhahdaayo kadarat cala alfaradiyiina qawaacidahum wey nimankii faraaidka qawaacidda samaynayey way dhoobaysay way ka waraaqday xaalad gaara ah in loo daweeyo loo xukumo u baahan bay noqotay wahiya mas'aladaasi zawjun gabadhii dhimatay waxay ka tagtay ninkeedii wa umun iyo hooyadeed wa jaddun iyo awow iyo wa uktun shaqiiqatun walaal shaqiiqaday ka tagtay xoolihii lix saami ka dhig marka falizawji nisfu nus buu qaatay saddex buu la walilummi ulusu hooyadana ulus bay la kacday isla walad weydi walad waladkii weynay walaal tacdudana weyga hal gabar baa joogta imse qaatay uluki labay la kacday waa shan waliljadi sudus buu leeyahay halkii soo hadhayna buqi baa qaatay gabadhii xaggey aadi istuqriqa almaalu maalkii waa la dhamaystay walaysa hunaaka meesha dadka dhexlayana ma joogo man yaxjubu lukta walaasha wax ka hor istaaga can fardihaa falalkii qadaraa mar hadduusan farac waarisa ka tegin iyana nus bay lahayd oo saddexdiis ninkii qaatay zawjku qaatay oo kaleeto bay rabtaa xolihii lix qori bay ahaayeen dadka asxaabulfuruuda inta ay rabaanna waa sagaal saami see la yeeli masaladaa waxaa la samayni fatacuulu lmas'alatu mas'alada waxaa ku dhici wax cawl la yidhaahdo waa la balballaadi wey saamiyada tiradoodana waa la badin saamigu intuu ka koobnaana way yaraan numbarkii horena way wadan xoolu waa lix qaybta wax lagu qaybsanayo waa lix xoolaha la qaybsanayana waa sagaal saamiha waxay xukuman yihiin inay lix saamiyihiin ninku muxuu rabay saddex walaashana maxay rabtaa saddex kale waa lix hooyadu maxay rabtaa sidisoo laba ah waa sideed awowgu muxuu rabaa sidisoo hal ahaa waa sagaal xoolaha daga lix baa wax ka qaybinaysa oo lixdi walba wuxuu ku yeelan lahaa baan nambarkeeda siinayna waxaan qaybinaynana hoosta sagaal qaybood baan ka dhigayna sida iyagoo lix loo qaybiyana waa nagu qaybin maxaanu ka shaqaynay oo keliya cawr maxaa la yidhahdaa ziyaadat fi lashuri wa naqsu fi lansiba saas la yihahdaa saamiyadaa la badin de lix saami wixii loo qaybiyey intay la ekaan lahaayeen hadda hadii loo qaybiyo sagaal ma intii bay ahaanayaan adu lix baad wax ku dhaxli xooluhuna sagaal bay uqaybsan yihin tirada saamiyadana waa la barin waxaa la yaray saamigu wuxuu ka koobnaa masaladaas hadda aad baa caalamka looga faa'idaystay laakiin looma haysta dadku in masaa'il alfaraaid iyo masaa'il alcawn laga keenay masaa'il alcawn hadda shirkadaha ku dhaqma shirkadaha ganacsiga waxay ugu dhaqmaan shirkadaha saamiyaa laga dhigaa kasoo qaad tusaale ahaan shirkadii boqol saami baa laga dhigay boqolkii saami marka laga dhigo bay shirkadu dhaqaalihiinta uu ku fillaan waayo bay saamiyaal cusub u baahan in lagu daro si lacag kaasha ah loo helo oo mashaakil iyo baahi loogu xaliyo waxay saamiyadii aan badino boqol iyo konton saami baan ka dhigaynaa konton saami oo cusub baan qabanaynaa waxaa meesha nafaca nafaqada la qaybsanaya waa maxay waa intii boqolkay heli jireen baa la qaybsanaya ninkii toban saami baad leedahay wili tobankii nambarkii sidii baad u leedahay laakiin toban boqolkiiba toban baad lahayde hadda boqol waxaad tobanka ku leedahay boqol iyo konton baa toban ku leedahay tiradii saamiyada aad leed isbedelay maya laakiin waxtarkoodii iyo tayadoodii sulus baa isdhimay waa masaa'il cawl oo qismiga tijaariga iyo sharikadiya saamiyada loo bedelay wey laakiin asalka fikraddani waa fikraddii muslimiinta oo min cahdi saxaaba masaailulcawlka ay ku sameeyeen wey xooluhu waa xoolihii dadkanna waxay wada dhexlayaan saamiyadoodiina haddii sudus iyo rubucii furuud loogu qaybiyo uma qaybsamaan marka waa inoo doonaa baabulcawle hadday saamiyada furuudka asxaabu lfuruudku leeyihiin tiradooda iyo xoolahan asalkii lagu qaybin lahaa ay ka asaxaysay ay kala bataan ay saamiyadu bataan tirada saamiyadaa kor loo dallacaa inta ay u baahan yihiin cadadka saamiyadana kii asalka ahaa unbaa looga tiriyaa sagaal markaan ka dhigno waxaa leedahay mas'alatu min sittatin lix saami bay ka dhisan tahay wa tacuulu ilaa tiscatin sagaal bay u sicir baranaysaa dib walbane lix wuxuu ku lahaa unbuu ka qaadan sagaalka zawjku lix muxuu ku leeyahay saddex sagaalkan saddex ka sii gabadhu lix maxay ku yeelan lahayd hooyadu lix maxay ku yeelan lahayd laba oo ulusa halkan sagaalkan laba ka sii sagaal baa loo dallacay ha laygu dara lama ogola mushkiladda oo waa hadi lagu daro mushkiladdi unbaa soo noqo soo maha markii shan la qaato imisaa soo haray afar baa soo haray saadiyadun baa la badinayey gabadhu wax gaara ha qaadata lama lahayd afarta saadi ee soo hadhay lindakari misla xadil untayayni awow kaste u roo inuu hal saamiyo sudusu dhigma qaato iyo afartan inuu laba ka badan ka qaata kee u fiican halkiisiibuu ku noqon markaas adadaa saan rabay weeye san baa isoo kordhay wey ayb farisa wuxuu leeyahay marka fatacuulu masalatu waxay kor kacaysaa oo saamiyada loogu darayaa binasiibi اlkti walaashu lixda intay ku yeelan lahayd saddexdii saamiya ku yeelan lahayd baa lixda ugu dari fatuqsamu min tiscatin sagaal baa laga qaybinaya lizawji alaaatun saddex buu leeyay min atiscati sagaal ka mida walilummatna itnaani hooyaduna laba ay leedahay waa shan yabqa arbacatun afar baa soo hari wahiya nasiibu اlkti waljad awowgoo hal lahaan lahaa iyo gabadhoo saddex lahaan lahayd afartaasaa isku soo hadhay fatujmacu waa la qayb kulminayaa wa tuqsamu baynahaa wa baynahu isaga iyo awowgiiyo gabadhaan loo qaybin lidakari milu xaddi usayeyn waa loogu qaybin muqaasamadaas ayr badan hagala markaas intaas suurada waxaa wey awowgii in loo dhaqaalaynaya waa aragteen ama aljaddatu ayey ayey baa loo yimid iyadana <coughs> ayeyda waxaan leenahay waxay dhaxashaa markii iyada iyo qofkay ayeyda u tahay qof baa isku xidhoo xariirinaya qofbaa xiriiriyahooda ah hadduu dhexal leeyahayna dhaxal ba yeelan haddaanu dhaxal lahaynna dhaxal male hooyada hooyadeedu ayay mara ayeeyadaa hooyo iyo adiga yaa idin xiriiriya hooyadu waxma dhaxashaa ayeeyadaa dhaxal bayleeda u ima ayeeyadaa aabbo waxaa idin xiriiriya aabbaha aabbu waxbuu dhaxlaa soo ma iyadana wax bay dhaxay awowgaa hooyo wax miyuu dhexlaa maya isaga hooyadii hadday meesha timaadana waxaa laleeyahay horta adiga soo tirsa bal beydka usoo atirso yaad soo martay awowhooyaad soo maray awowhooya waxba dhexli jirin kii kaa xigay kaa sokeeyeed baraysaan waxba dhexlini adisaad ku dhexli walidaalika qaacidadaasu saaxibu raxmiya siin jireen iyayi markuu ka hadlayo wuxuu dhihi jiray wakullu man adlat bigayri waaritin famaa lahaa xadun min almawaaris hooye kasta oo eyeyo kasta oo soo marta qofaan dhaxal lahayn inaan dhaxalka xoog kumala marka qaacidada mutaridka aba ah ayeeyooyinka lagu kala shaandhayn hadday soo marta ayeeyadan dhaxal ma leedahay qaacidada aada rabta inaad ogaato halkaa u fiiri iyad iyo meydka usuushay u maraysa u dhaxaysa hadday wada waarif yihiinna haddii intaa la waaya dhaxal ba yeelan haddii midaan waarif ahayn soo galan rida ka bixi ama aljadatu ayaydu fain kaanad hadday tahay umma alummi hooyo hooyadeed hadday tahay aw umma ummi lummi hooyada hooyadeed hooyadeedii kale haddii ay tahay intaa wada dhexlaya soomaalia wahaakada sidaa ay hooyo hooyo ugu wada socoto aw ummul abi ay tahay <clears throat> aabbaha hooyadii oo aabbuhu waa dhaxlaaya hadkaa soo martay aw umma ummi labi aabbaha hooyadii hooyadeed hooyadeed iyaydaa aabbay ku timid iyaydaa aabbana aabbahabay ku timid khaaxdaya wy waa hakada saa ku socoto aw umma abil abi aabbaha aabbihii bay dhashay awowgaa awowgaa aabbay dhashay aabbahabaad ka bilaabi awowgaabaad mari labadaba waxbay dhaxlaan iyaduna dhaxal la yeela marka falaha sudsu lix meelood meel bay qaadanaya iyadu wain hadday kulmaan jaddataani laba ayay baa isu yimid fii darajatin isku heerna kuu jooga tirada falahu sudusu bay leeyihin horta qaacido koowaad qabsoo ayeeyooyinku hadday hooyo joogto ayeeyoo dhan waxba uma yaallo ama aabbaha ka timaado ama xagga hooyaha ka timaado marba hooye hadday joogto meydka hooyadii haweenay kaloo usuul baan galaale oo ayeeyaan ahayna meeshay dooniba ha ka soo aroortee meesha xuma yaal hooye marka la waayo hadday hal ayeeye ka badan yimaadaan oo doonaya dhaxalka wax ka qaataan waxaan leenahay ma siman yihiin mise way kala sokeeyaan hadday siman yihiin hooyadaa hooyadeed iyo aabbaha hooyadii baa isu yimid tanna aabba keliya idin dhexeeya maydka udhaxeeya tana maydka hooye keliya udhaxeeya laba dhinac weeye laakiin waad siman yihiin falahuba sudusu suduskaasay qaybsanayaan kaasay isku leeyihiin allah idin anfa ku anfaco wey mila ummi abin wa ummi ummi aabbaha hooyadii iyo hooyada hooyadee aw umma umma abin aabbaha hooyadii hooyadeed wa umma abi abin iyo aabbaha aabbihii hooyadii tanna laba aabbiya uba idin dhexeeya tanna aabbi iyo ayeeyaa idin dhexaysa kana laba idin dhexaysa tanna laba way wada qaybsan way kale hadday tahay ixdaahumaa aqrab midood baa midda kale ka sokaysa hadday kala sokeeyaan maxaa la samayn hal qaacido qabso marka soomaynaan dhehno hooyadu ayeeyo dhinacay dooni ka timaadee way xijaabtaan aabbuhu wixii ayeeye xaggiisa ka yimaada wuu xijaaba hadduu joogo laakiin ayey xagga hooye ka timid ma xijaabi karo hadalkaa markii aad qaadato ayamaa xoog badan aabbihiiy hooyada markii xagga ayeeye la yihaahdo jihatul ummi baa ka xoog badan jihatul abi qaacidadaas haddaba dabao wain fain kaana wain kaana hadday tahay ixdaahumaa midood aqraba mid ka dhow midda kale waxaa fiirintu waa dhinaceeta dhow fain kaanat ilqurbaa ta dhow hadday tahay min jihati lummi xagga hooyada midda abaa dhow asqaat meesha waxay ka tuuraysaa dhaxalkaba albucdaata fog bay tuuri hadday eyeyada dhow xagga hooyo tahay ta fogna xagga aabba tahay ta dhoway xagga hooyaa dhaxli ta kalena wa iska tegi mil saal umma ummin hooyadaa hooyadeed wa umma umma abin aabbahaa hooyadii hooyadeed tanaa hal darajo ka sokaysa wain kaanad hadday tahay ta min jihati abi aabbaha dhinaciisa lam tustati ilbucda tafogay xagga hooyadaa ma fidi karta bal tashtarikaani fi sudusi bay wadaagi mila ummi abin aabbaha hooyadiiba ayeeyaa joogta wa umma umma ummin hooyadaa hooyadeed hooyadeedii saddexaad baa joogta wada dhexlayaan intaa usaan inahay khilaafka ka jira cinda shaaficiya warba tii dhow baa hadba meesha ku tarabuci ta kala tuuriyo iyo may ta dhow i aabbihii ma ridi karta ta fog iyo hooyada labada qowl waa kuwii tuushaarayay bay ahayd saaxibu raxbiya wain takun qurbaa liummin xajabat umma adin bucdaa wasudsan salabat wain takun bilcagsi falqowlaani fii kutubi ahli اcilmi mansuusaani laa tasqط اlbucda calى الصaxiixi wاtafaqa اljul calى الtaصxiixi saasaa loo badan yahay wirsada laakiin qowl kalaa jiro shaaficiyada wartaba markay dhaweyta way tuurtay tanna markay dhawaato ta kala ha tuurto falqowlaani fii kutubi ahli اcilmi mansuusaani bu wa ama aljadatu ayeyda alatii ayeydaasoo hiya ummu abilummi hooyo u ah hooyada aabbehe awow hooyatii dhashay falaa talidu xama dhaxasho bal hiya iyada min dawil alxaabida kamid tahay kabaa sabaqasii soo hormartay wa alikhwatu walakhawaatu min alum walaalihii wiilaliyan gabdha ahaaye maydka xagga hooye keliya ay walaala ka ahaayeen falilwaaxidi minhum midka iyaga kamida qof keliya markuu yahay ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqotee assudusu buu leeyahay walilitnayni fasaacidan laba iyo ka badan hadday gaaraanna asulusu saddex meelood meel bay leeyihin dukuuruhum raggooda iyo waynaatuhum haweenkooda fiihi miiraadkan sawaalbu waa isla yihiin ikhwa lium hal qaaciday ku khilaafeen fii qawaacid alfaraaid qaacidada faraaidkay ahayd hadday rag iyo dumar u siman meydka isugu yimaadaan oo casaba ah xaq mushtaragana ka dhaxeeyo waxay wax u qaybsadaan lidakari milu xadi unsayayni saa way qaacidatu faraaid ila alikhwata liummin oo iyagu madax siman bay u qaybsan lidakari mil xadi unsayayni ma jirto aayadda waxaa lagu fasiray wain kaana rajulu yuurasu kalaalatan aw imraatu walahu ahun aw uktun falikuli waaxidi minhuma sudus fain kaanuu akara min dalika fahum shurakaau fi sulus waa ikhwan biitifaaqi mufasiriin intaoga fatalaxasa min dalika intaa aan soo sheegnay waxaa ka soo ururay oo murtida iyo gunaanadkoodu ay noqotay sida soo socota ana nisfa nis fardu hamsati shan qof baa ku dhaxasha azawju fii xaalatin zawjka xaaladaha qaarkooda markay xaaskiisu wax ilmaa ka tegi wey wlbintu maydka gabadhuu dhalay keligeed hadduu ka taga nus bay qaadan wa bintu libni gabadhuu awow keliya maydka hadduu ka tagana nus bay qaadan waluktu shaqiiqatu hal gabadhoo keliya walaashii aabbihii hooyo wadaagaan aw liabin ama aabbo keliya ay wadaagaan keligeed hadduu ka tagana nus bay qaadanayaan shantaa qof wاrubucu afar meelood meel fardu snayn wey azawju fii xaalati ninkaa xaaskiisa dhimatay haddii carruur ka tagtay rubuc buu qaataa wazawjatu fii xaalati xaaskuna ninkeeda dhintay haddaanu carruur ka tegin rubuc bay qaadataa waاsumunu sumunku fardu lizawjati wey fii xaalatin xaalad gaaroo ah in ninkeedii carruur uu ka tegay ciddii dooni baa u dhasheen wauluaani labada ulus fardu arbacati afar baa qaata waa dumar laba laba albintaani fasaacidan laba gabdhood oo meydku dhalaya ka badan aw bintalibni fasaacidan ama wiilkiisu laba gabdhoodu dhalaya ka badan wanukhtaani fasaacidan laba walaala ah oo ashaqiiqataani ah aw liabin ah gabdho walaalihii oo marna ashiqaa ah, marna liaba marna farac waarisoo dumar oo laba gaaray oo marna lisulbihi ah, marna ibnood anaatmid yahay afartaana ulusaan bay wax ku dhalaan wsulusu fardu snayn labaa wax ku dhaxasha ulukana alubnu fii xaalatin huyo xaaladaha qaarkood marna sudus wax ku dhaxashaa wasnaani faakar laba iyo ka badan oo min waladin ummi ah waqad yufradu liljaddi maca اlkwa awow walaalo la dhaxlaya ulus in la siiyana waa dhici kartaa wasudusu fardu sabcati wey toddoba qolaa wax ku dhaxasha kanaa u badan alabu fii xaarati aabbuhu markay asxaabu lfuruud casabo oo ka xoog badan oo awlaad farac daka dakar waarisa uu la joogo waljaddu fii xaaratin awogu markay xaaladiisa taasoo kaleeta la joogaan wاlummu fii xaaratin hooyadu markay kuwaas ama walaalo tacadud ay la joogaan wاljaddatu fii kuli xaaratin ayaydu mar kastaba sidisba wax ku dhexashaa walibinti libni fasaacida hal gabaroo awogu aabbo u yahay iyo ka badan sudus bay qaadataa maca binti sulbi gabadh uu maydku dhalow eedadeeda markay la joogto oo takbirata sulusaynkii wey waliyuktin aw akhawaatin liabin baa qaata maca shaqiiqatin fardatin walaal shaqiiqo oo keligeeda waliwaaxidin hal mid baa qaata oo min alikhwati lilummi ah intaasoo dhani sideeda sudus bay wax ku dhexlaan sanada ugu dambaysa casharkeeda caaw waxaa weeye faslu fi lxajbi dadku sidee bay isu qadiyaan xajigu waa laba daac isagu hal mid buu ka hadlayaa waxaa la yidhaha xajbu nuqsaani waa xajbu xirmaani qof saami qaadan lahaa qof kale hadduusan joogin laakiin joogitaanka qof kalea hoosu yar dhigay an kasoo qaadda xaaskii way geeriyootay ilma haddayna lahayd ninka bis buu qaadan lahaa ilmo keedaa yimid ma qadin laakiin rubuc buu u xajbu nuqsaanin baa la yihahdaa haddii la ilaaqa xajbigana kaa kuma dhaco midna waa xajbu xirmaanino intaan anigu joogo in meesha ka dhowahay qaraabo meelaha joog joogto hawsha qaybisa mooyee meesha wax kuma yaallo waxba kuma lihid wey yaa lagu arkay waxbaa rabay ha lagaa maqlin waxba kuma lihid inta qof hebel joogo ayib dadku waa saddex qaybood inta ugu badan ee nasabka isku dhexlaysa waxa soo harayna waa dadka iftiisa kalo ama walaa iyo cidqi ku dhexlaya ama awjiy zawjiye ku dhexlaya iyo isqabitaan zawjiyada kuwa ku dhexlaya xijaab ma galaan mid hadduu dhintaka kale ma la qabin karo waxbaa laga dhibi karaa laakiin lala qabin karo oo baabulxajbi ma galaan waxaa kaloon xajbi gelin awlaadu sulbi maydku ilmuhu dharay xajbu xirmaan maba galan waxaa labaadan xajbu xirmaan gelin waalidkii isaga dhalee mubaashirka aabbiyi hooyo marna xajbu xirmaan ma galan saddexdaa daraf asalka waalidka ee dakarka ee hooyiya aabbaha laka dakar alunsaa ee aabbiyi hooyaa in xijaabi karta mala ilmaha u dhalow rag iyo dumarana wax xijaabi kara male qofkay xeliya reer isu ahaayeenna haddii nin dhintana xaaski haddii xaaskii watana ninkiina wax xijaabi kara malaha dadka inta kale waa la xijaabi karaa haddii ilmihii uu dhalay joogo dad badan buu meesha ka saaraa ilma awow loo yahay hadday wiilal joogaan ilma awow loo yahay isaga meesha magaxo uma yaallo waxaa kaloo wax u wax walaal la yidhaahdo noocu dooni baa ku yimaadeen haddii aabbo joogo walaan iyo awow meesha waxba uma yaal haddii uu joogo walaal shaqiiqa ah, liab meesha waxba uma yaal ilaa akhiriisayd marki doonto laa yarisu اlahu walaalkii min alumi hooye ay walaalo ka ahaayeen meydka ma dhaxla maca arbacatin afar mid kamid a ah haddii uu joogo afartaa qof mid kamid a ah hadduu meesha yimaado ama afartaa qaybood walaal hooye aada wadaagteen waa qaraabo sabir iyo iimaan allaha siiya alwaladu ilmuhu meydkii dhalay baa jooga rag iyo dumarku dooni ha noqday laba wawaladulibni ilma ay wiilashiisu dhaleen oo dhexlayaa jooga dakara kaana unsaa rag iyo dumarkay dooni ha noqdaan masalada waxaa ku ururin kartaa hadduu farac waarid ah joogo farac isaga ka farcamay waaridna oo dhexlaya hadduu joogo ikhwan lium iska tegi walabu waljaddu awow iyo aabba hadday joogaanna ikhwannigu wa iska tegay iyagana waxaan leenahay asal waaris dakara hadduu joogana way iska tegayaan <coughs> asal waaris ah oo dakara hadduu joogana labadaa ab iyo jad baa soo geliyo walaala nigu way iska tegayaan laakiin walaal kaloo xijaabi kara ma jirna ikhwannigu xataa shaqiiqu ma xijaabi kara liadku wuu xijaabi karaa laakiin loo kama xijaabi karo arkeeda walaa yariu aku shaqiiqu walaalkii maydka la dhashay aabbiyi hooyo la wadaagayna ma dhaxlo maca alaaati saddex mid kamid aduu la joogo alibnu maydkii wiilkiisaa jooga walaalkii meesha waba uma yaala wabnolibni wiilkiisu wiiluu dhalay maydkaa jooga farac waalid oo dakara hadduu joogo meesha waxba uma yaala iyo walabu aabe maydka aabbihii baa taagan walaalu maanka waba ka bal walaa yaris اlahu ma dhaxla min alabi maca arbacati afar qof mid hadduu jooga dhaxalka xukuma lah haaulaai alaaa saddexdaas wiil wiil wiilkii iyo aabbo wاlaku shaqiiqu iyo walaal shaqiiqa hadduu joogana dhaxalka xukuma lah xataa hadduu awow loola dhaxlay inti la riixo baa isna laga daba tuurisayn soo maray walaa yaris bnu ibni wiilka wiilkiisii dhaxal male fasaafina wixii kasii hooseeya macalibni haduu wiilkii intu dhala joogo walaa macadibni wiil wiilkii hadduu joogana dhaxal ma laha aqraba minu xagga awoga ka xiga hadday awo dhow awow marto kuwa kaa sokeeyo wiilada hadday joogaan adigaa dambe waxmali kuwa ilaahay u qaado ku dhaafiyo mooyeen duqi hore xoolaha iyo maalku ka tegay waxba ku yeelan maysa walaa walaljaddatu ayeeyooyinku ma dhexlaan kulluhuna dhammaantood min ayi jihatin kunna dhinac kastoo ay ka yimaadaanba maca alummi hooyo hadday joogto ayeeye meesha xanuuga yaala walaljaddu wljaddatu awowiya ayeeyana ma dhexlaan allatii min jihati labi ka timid maca alabi aabba hadduu joogo hooyadii waxba dhexli mayso ayeeye aabbo dhexalka xukmay awowna waxba kumale waayo labadoodu markay soo arooraan aabbahay kusoo ururi soo noq isagio casaba binafsi a jooga isaga wax soo dhaafi kara waabana dab isagaa walala dicima soo mara <clears throat> waida stakmala albanaatu banaatu sulbigii meydku dhalay hadday wada qaataan aulusayn ulusayn bay qaateen laba iyo ka badan bay noqdeen lam taris waxba dhaxli maayaan banaatu libni wiilka gabdhihii uu dhalay waxba dhaxli maayaan way qadi ilaa an yakuuna inuu yahay fii darajatihina darajadooda aw asfala minhuna ama waxa ka hooseeya dakaru yucasibuhun qof qof ragoo casabo ka dhiga lidakari milu xadi unsayayn alaqu mubaarak baa la yihahdaa kan alaqu mubaarak baa la yidhaahdaa alaqu mubaarak waxaa looga jeedaa gabdhahani waxma dhaxleen laakiin wiilka baabul casaba ah isagaa famaa baqiya faliulaa rajulin dakr buu noqonayaa lannagu xadiiska waa kiiha alxiqu lfaraaida biahliha waxyaabaha qadara dadkooda siiya wixii soo hara qofka rag ahee ugu xiga siiya isaguu noqonayaa isagii qofka rag ah ee ugu xiga markuu noqdo isagii inuu qaato gabdhaha walaalihii oo la siman oo nasab loo simanna ay qadaanna suuragal maaha lildakari mila xadil utayaani buu ula qaybsan isagoo duusan joogin ba way qaadi lahaayeen joogitaankiisay wax ku heleen akhulmubaarak wey marka alakhulmubaarak allaha ku siiyo khayr allaha ku siiyo ciid iyo cadow kalena waa naga dhicisay xoogay calaf iyo risiqana waa noo soo jiitayo joogitaankagay hoostaagaan ku helnay wey isagina lama garamarin karo isagiina keligii ma qaadan karo waa inala dhaxlaan mihaaluhu tusaalihiisu mid baa dhintay wuxuu ka tegay bintaani laba gabdhoodus us dhalay wa bintubnin wiiluu dharay gabadhiisa lilbintayni huluaani bay leeyihin walaa shay ah waxba male libinti ibni wiilka gabadhiisu waxba malaha walow kaana macaha hadduu la jooga ibnu ibnin wiil walaalkeeda hadduu la joogasi aw ibnu ibnu ibnin wiil ay eeddo u tahay oo walaalkeed uu sii dhalay baa la jooga iyadu waxaa ma yeelateen wiilkaafari olaa rajulin dakar buu noqonayaa laakiin siday ka horsey intuu xaqaatay iyadii ka koraysay wax weydo suuragal maaha kaana albaaqi lahaa walahu way isku yeelanayaan lidakari mitlu xadi lunsayayn wayastakbalaad hadday dhamaystirtaan alakhawaatu shaqiiqaat walaalihii shaqiiqa ah dhamaystirtaan gabdhihii auluseyn bay dhamaystirteen laba gabdhood buu ka tago uluseyn qaatay lam tarif alakhawaatu min alabi gabdhihii walaalay aabba keliya ha dhexri maayaan waxba waa sidii kuwii horo kale ilaa an yakuuna macahuna inuu la joogo aqun lahuna walaalkood fayucasibuhuna casabu ka dhigi bidakari mila xadil unsayeeni sida tusaale haddaa soo marnay oo kaleeto waman laa yarisu aslan qof aan dhaxalka marnaba wax ku lahaadeen laa yaxjubu axadan qofna ma hor istaagi karo qofkan haddaad xortahay waad hor istaagi lahayd laakiin riqi baa kugu qubay wujuuduka ka cadamika mabaadan dhaxasheen waxba ma xijaabi karti qaatil baad noqotay haddii aadan qaatil ahayn anaa qofkan ka mudnaa nin walaalkaa oo shaqiiq ahaabaad dishay labadiina keliyaana iskubaha ahaa akli abin baa jooga adoo joog waxoogaa isa aqaadan dhaxalka waxba kubanin adigu walaalkaa oo shaqiiqaa dhintay <clears throat> laba kale diimood baa tihiin muslim baa tahay isna waa gaal walaal kaloo gaal ah oo aabbaad wadaagtaan baa jooga hadda dhaxalka waxooga kumaliid kaan baa qaadan waman laa yariu aslan laa yaxjubu axadun saa wey waman yariu qofkii dhexli lahaa laakinahu maxjuubun waaban la xijaabo isaga waaban la qariyey laa yaxjubu aydan wax ma xijaabi karo xajba xirmaanin xijaabu qofkii wax ka dhimo uu qofkii qadiyo ma xijaabi karo <clears throat> laakinahu qad yaxjub inuu xijaabaa dhici karta xajba tanqiisin xijaabu hoos u yar dhigayo sadkiisi wax ka yar daadinayo mila alikhwati min alummi maca alabi waalummi ikhwa lium hadday joogaan iyo aabiyo hooyo hooyadu waa aabta cadulaan joogo suluskii intay ka kacdo bay isu dustay awowgoo joogana iyago waxba dhexli maayaan hooyadii kor bay u <coughs> laa yarisuuna ma dhexlaan wayaxjubuuna umma bay xijaabayaan min aulusi ila ulus bay ku xijaabayaan halkaas ku dir ina alam subxaanaka allah waxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk